شرعي kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh wax ku aaseysan tahay toddobiyi tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid mid ah barakicinta dadka falastiiniyiinta ee khaza qaramada midoobay waxay ku tilmaantay dembiyo ka dhana ah xuquuqul insaanka waad maqli doontaan waxaa weli socda sidoo kale duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka wadaan khaza xilli tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay laba ruux xubnaha midooda yurubna waxay doonayeen inay kulan ka yeeshaan xaaladda khaza waan soo qaadan doonaa iiraan iyo ururka xisbullah si ay jira waxay digniin ugu direen maamulka yuhuudda qodobadaas iyo kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha ee dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n qasheen antar baa lahayo cimrigii bajay cashaq ruuxu hela kullay waa cadibma dunyamowday hadduu caga ka xidhxidhe amrigii bajacay il jacaylkii luu cawaaqib xunyaay عدبتي سدنبو الرمبا والدنباين روحي وعسكادي عالريقي بجعيل وعواقب jacaylu cawaaqib xunyaay cimrigiiba jacay camrigii bajacayl waaqif camrigii bajacayl cawaaqif xuyay camrigii bajacay cawaaqif xuyay dhib ma hadaado cudurkaay haya cablawaad maqasheen cantar baa lahayo camrigii bajacayl caaqibhaya imrigiiba jacayl wuu cawaaqib xun yahay iyo ereyo kale ayaa ka mid ah heestan uu ku luqeynayo allaha u fanaanka maxamed suleymaan tube eerada heestan waxaa iskale abwaan xuseen aw faarax dubad taariikhda la qabtay heestan ku sagaal boqol toddoba iyo lixdankii dehfur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garanin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharaf ciheeda hooyaday timaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subahu qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan guda galayna dhegeystayaal aynu ku bilownee muqdisho waxaa lagu aasay allaha u raxmadee weriye cabdifitaax macalin nuur qays oo ahaa agaasimihii telefishinka somaali cable ee muqdisho allaha u raxmadee cabdifitaax qays waxa uu ka mid noqday dadkii ku dhintay qarax qof naftii halliga ahaa uu la beegsaday goob ay markaa ku sugnaayeen maqaayadda blue sky ee magaalada muqdisho habeennimadii xaalayto ahayd aaska marxuum cabdifitaax macalin nuur qays waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan bahda saxaafadda wariyaal bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo oo markaa dhammaantoodna ay qireen inuu ahaa marxuum cabdifitaax macalin nuur qays qof markaa dadka dhan ay wada jecel yihiin weriye xirfad sare leh bulshada soomaaliyeedna wax badan usoo shaqeynayay isagoo aan waxba galabsanna ku dhintay qarax ka dhacay muqdisho dad kala duwan ayaa ka hadlay aaska kadib goobta lagu aasay allah u raxmadee marxuum cabdifataax macali nuur qays ugu horeyn agaasimaha telefishinka universal t v ayaa waxa uu markaa ka tacsiiyey geerida ku timid marxuum cabdifitaax macali nuur qays isagoo markaa ka sheekeeyey waxa uu ka garanayay sidoo kalena markaa bahda saxaafadda ka codsaday in la garab istaago qoyskiisa oo maanta u baahan bahda saxaafadda maadaama isagu uu muhiim u ahaa bahda wariyaasha ama saxaafadda waa kan agaasimaha telefishinka universal t v cabdulaahi xirsi inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waa halkayn cabdifataax qays jannadii fardows allah ka waraabi jannadii fardows allah ka waraabi waxaan uga tacsaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan dhammaan bahda saxaafadda meel kasta ay joogaan khaas ahaan xafiiska uu maamulaayay ee dhallinyaradii iyo maamulkii iyo milkiilayaashii somaali cable qoyskiisa hoosena allaha ka samarsiiyey dhammaan allah naga samarsiiyey intaa kadib qof walbaa maalinuu dhimana walaalkeen maalintiisaa la soo gaaray wakhtigiisaa dhammaaday maalin saacadna ma loogu dari lahayn saacadna ma looga dhimi lahayn waxaan qiraa inta asxaabta iga horraysa ay tiri wuxuu ahaa nin deggan akhyaar ah dadka isku wada danta guud ka hadla mar kasta waa run xala waa ballansanayn konferenska kole inaan soo wada galno waxaana ka hadlayna waxay ahayd warbaahinta iyo xilligan waxa ay ku jirta xaaladeeda see laga yeelaa iyo xaaladda guud ee dalka uu maraya weligiis danqaasa iima soo wicin ama wuxuu asagu leeyahay weligiis waxaan ka wada hadli jirnay ama uu noo abaabuli jiray danta guud taasna waxay ku tusaysaa qofka dunta uu leeyahay iyo wax uu ka samaysan yahay qof kasta oo naga mida ha u duceeya walaalkeen qof kasta oo naga mida ha xasuusta inuusan noolaanayn oon xukumannahay qof kasta oo naga midana ha qaata mas-uuliyadda ummaddan ee mas-uulka ilaahay uu idinkaga dhigay haddaan nahay bahdeenna saxaafadda mas-uuliyad qaasaana saaray mas-uuliyad aan ummadda kala saarayn ayaana saaran oo na dhahaysa ummadda inaan u adeegno annagoon cabsanayn cidna u aabba yeelayn danta ummaddaas soomaaliyeed meel kastay joogto khaasatan buqcada aad ka shaqaynaysaan oo magaalada muqdisho ah inaan uga shaqayno si ilaahay noola ogyahay si ilaahay noola ogyahay aan ugu shaqayno kana run sheegno cidna aan uga cabsan haddaaba ogtahay inaad dhimanayso oo aan duugayna muddo badan saaxiibo badan naga mida wax aan cid uga cabsanno ama na loo cabsigeli inaanay jirin intaa kadib bahda saxaafadda oo aan ku aqaano isjacayl walaalnimo iyo isqadarin iyo xaqdhowr waxaan rabaa intay ahaayeen inay ku sii daraan walaalkayn cabdifataax iyo qoyskiisina shala asaa naga xigay asaa naqiinnay oo naga xigay maanta asaga waa banneeyey maadaama asaga uu banneeyey booski inaan buuxinno oo qoyskii iyo eheladii asxaabtii aanay tebin inti karaankeenna ah oo qof kastoo naga mid ah oo qoyskii aan u muujinno inaan nahay wiilkoodii gabadhoodii inaan nahay oo aana qaybsanayn oo hal qoys aan nahay intaasaan baha saxaafadda rabaa inaan kula dardaarno mar kale waxaan leeyahay walaal cabdifataax jannada allah kaa waraabiyo jannada allah kaa waraabiyo kuu soo ducaynaynaa walaalkan maanta wuxuu nooga baahanyaa duco iyo in wax loo sadaqeeyo iyo wuxuu nooga baahanyaa qoyskiisii oon u muujino inaan walaalna nahay intaa haddaan samayno waxaan aaminsanaha inaan ahaanayno bahda ugu adag uguna waxtarka badanne bulshada soomaaliyeed waa mahadsantihiin jannada allah ka waraabiyo jannada allah ka waraabiyo inta dhimadna allah noo xafido agaasimaha telefishinka universal t v ee muqdisho cabdulaahi xirsi ayuu ahaa oo isagu markaa aaska marxuum cabdifitaax macalin nuur kadib warbaahinta la hadlay sidaasoo kale waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha warbaahinta shabeelle media network abuukar sheekh maxamuud abuukar sky oo dhankiisa ka hadlay wixii uu ka garanayay intii uu ka yaqaanay allaha u naxariistee marxuum weriye cabdifitaax macalin nuur qays ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhadahu walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musaman geeridu waa xaq laakiin waa ay kala xanuun badan tahay runtii maanta waxaa naga baxay nin qaali ah oo mihnadda meediyaha qaali ku ah nin maamula akhyaar ah afgaaban edab badan akhlaaq badan cibaado badan runtii qays wax aan ku tilmaami karo oo maanta aan isdhihi karo runtii waxaan dhihi karaa waa ninkii ugu wanaagsanaa maamulo meediyaha qaar hadduusan kan u wanaagsan ahayna kan labaad ayuu ahaa runtii waa ka wada naxnay geeridiisa waana wada saamaysay ilaahay waxaan ka baryaa in qabrigiisa waasac uga dhigo jannatulfirdowsna uu ka waraabiyo runtii arxanlaawihii dilana waxaan aaminsanahay maanta maalinaan ahayn asagoo faraq ugu dhegan ayuu maalinta yowmalqiyaama la imaanaa oo uu weydiin doono warniyo maxaa igu dishay runtii cabdifitaax geeridiisa ka hor waxaan wada hadalnay abaara bacdaalmaqhrib camal waxaan ballansaneen in isla xalay u geerido allah u naxariistee sagaalka fidnimo inaan conferency aniga iyo asiga iyo cabdulaahi agaasim cabdulaahi iyo mawlidii dhammaan aan ku kulanno oo aan ka wada hadalno qaabkii meediyihii dalka iyo iyo sheeg xau ahaayey amniga dalka iyo nimankan cadowga ah sida laysaga dhicin lahaa marka runtii geeridu kula tashanayso qof walbo annaga naga mid saameynaysaa meenta meesha maanta la keenay qaysina qof walbo annaga ka mid ah la keenayaa runtii markii qofka uu dhinto waa farrin oo ilaahi subxaana wa tacaala annaga noo diraayo marka waxaan ugu baaqaa dadka eh, ka soo qayb gala halkan eh, farrintaas ilahi subxana wa tacaala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo camal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha allahu tacaala eh, annagana ilahi waxaan ka baryaynaa inuusan gadaashiisna fidneen cabdifitaxna qabrigiisa allah u waasiciyo jannatulfirdowsna allah ka waraabiyo kolleyba maalin wuu tegi lahaa maalintiisa meesha ku ekaad marka ilaahay ha u raxmado ragaa iga dambay doona insha allahu tacaala cabdifatax intaan ka aqaanay waxaan isbarannay laba kun iyo kow iyo tobanki laba iyo tobanki umraynaa eh, xurmo waagaas joogay raadiyo xurmo joogay waagaa isbaranaynay eh, maalin asiga qof isaystaan ma arag maalin asigoo laga dacwoonayo maan arag wallaahi bilah tallahi muku ammaanaayo asagoo maalin qof isaystaan kumaan arag runtii nin fiican edab leh akhlaaq leh afgaaban uu ahaa laakiin qof walboo wanaagsan ilaaha subxana wa tacala naga jeclaanaayo cabdifatax qays inuu nin fiican ahayo waxaa ku ogaa kartaan oo caddeyn u ah intaanoo makhluuqa kama soo qayb gashan duugtiisa qofkii adduunka laga jecel yahay aa laga jecel yahay ilahay qabriisa waa agaasimaha warbaahinta shabeelle media network abuukar sheekh maxamuud abuukar sky ayuu ahaa oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii bahda saxaafadda ee ka qayb galay aaskiisa allaha u raxmadee marxuum cabdifitaax macalin nuur qays sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay isaga oo qiiraysan aabbaha dhalay cabdi fitaax oo markaa ka sheekeeyey duruufihii uu kusoo koriyey wax kusoo baray wiilkiisa oo dhintay isagoon markaa waxba galabsan waa kan isagoo ka sheekeynaya wiilkiisa ilaahay wiilkayga allah u naaraysto wiilkayga allah naaraysto dina firdows allah ka waraabiyo idinkana waa mahadsantiin marka wiilkayga nin tolaado aha nin qaraabo aha nin soomaali u ahaa nin ummadda dhan isku mid taanahay boqolaalo iyo hoos isku noolay cid badana ku noolayd marka ilaahay honariso yowna safar iimaan allah ka siyo idinkan ajar allahtaa idinka siyo marka waa wiilkayga caruur ma lahayn wiilkayga xaasasuu ka tagay xaasasuu ka tagay caruur ma lahayn nasiibkiis ma noqon marka laakiin waa goosas badan hooyey walaalihiis intaasuu wiilkayga waxaa weeye dugsi sare ee eh, dugsi dhex marka ku jiray dugsi dhex marka ku jiray iyo ibeelis gale dugsi dar asoo ku jira dugsi saro gaada waa ibeelay dugsi eh, jaamacadu gale waa ibeelay shaquu galay waa ibeelay marka ummad ku noolayd marka ilaahay ha u narayso sabar imaan aan hadlanaga siyo xaafidin waa ugu madalinaa ilaahay idinkiisa ilaahay janaa firdows ha ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu codkaasaad maqlayseen waxa uu ahaa aabaha dhalay allah u raxmadee marxuum cabdifitaax macalin nuur qays agaasimihii telefishinka soomaali cable t v ee muqdisho oo xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kalena waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii wax ka baro wadamada caalamka oo todobaadkii oo mar aad ka eenan ka maqasheen todobaadkan waxaynu diirada ku saareynaa waxaynu ka garanayno qadiyadda falastiin ama guud ahaanba taariikhda dadka reer falastiin oo haatan dhibaato baan ay ku hayaan maamulka yahuudda waryaheena buraandiini faarax ayaa la diyaar And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna xubinteenna waxaan kaga hadli doonaa waayaha dalka falastiin falastiin oo loo yaqaano dowladda falastiin waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala galbeedka qaaradda aasiya waa dal intiisa badan ay yuhuuddu xoog ku haysato waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah qudus ramallah daanta galbeed iyo qaza dhulka dalkan falastiin oo yuhuuddu ku qabsatay dagaalkii lixda cisho ee dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqoliyo toddobiyo lixdankii wuxuu xuduud la leeyahay masar jordan iyo lubnaan oo yuhuuddu ay ka xigto iyo badda mediteraninka oo dhinac ka saaran caasimadda dalkan waa qudus waxaase jira magaalooyin kale oo dowladda hadda jirta ay ku shaqayso sida ramalla oo kale khaza ayaa ah deegaanka ugu weyn dhulka falastiin qaramada midoobey ayaa mas-uulka ah kormeerka iyo la socoshada dowladnimada falastiin waxayna qaramada midoobey ku leedahay kursi aan joogto ahayn ama waxaa loo yaqaano kursi sharafeed falastiin hadda waxay xubin ka tahay ururka jaamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka ururka ay ku jiraan dowladaha aan la aqoonsan iyo ururo kale tira dadka falastiin waxaa lagu qiyaasaa in ka badan shan milyan oo ruux waxaana dalkan looga hadlaa afka carabiga oo ah luuqada rasmiga ah dalkan waxa uu madax banaanadiisa qaatay novembar sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii hase ahaatee waxa uu kursi ka helay qaramada midoobay dhammaadkii labada kun iyo labaiyo tobankii falastiin waxaa laga adeegsadaa lacagaha dalalka jordan masar iyo tan maamulka yuhuudda waxaana gaadiidku isku dhaafaan dhanka midiga dadka afafka yaqaana waxay magaca falastiin ku macneeyeen dhulkii barakeysnaa ee u dhexeeyey webiga urdun iyo badda mediteraneanka markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka qaramada midoobe ayaa meel marisay qaraar qasab ahaa oo yuhuudda lagu dejinayo gobolka bariga dhexe laguna qaybinayo dhulka falastiin qaraarkaas oo tursigiisu ahaa boqol iyo siddeetan iyo waxaa diiday dowladihii xilligaasi carabta taasoo keentay inuu qarxo dagaalkii carabta iyo yuhuudda u taageero ka helaysay reer galbeedka dagaalkaas oo socday ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobayo lixdankii yuhuudda waxay ku qabsatay dhulka falastiin waxaana ay xataa qabsadeen ilaa buuraha golan haytisa syria diinta islaamka ayaa ahaa diinta rasmiga ah ee dalka falastiin waxaana bulshada dalkaasi wax ka badan boqolkiiba sagaashan ay yihiin muslimiin islaamku waxaa la aaminsan yahay in dhulka falastiin uu gaaray qarnigii toddobaad markaas oo gobolka shaam ay gaartay khilaafadii raashiduun ee hogaaminayay cumar bin khadaab ilaahay ha ka raali noqdee magaalada qudus ee caasimadda falastiin waa magaalada saddexaad ee muslimiinta waana halka uu ku yaalo masjidka al aqsa oo ah halkii laga dheelmiyey suubanaheena maxamed naxariis ee nabadgelya korkiisa ahaatee sidoo kale waa halkii qiblada ahayd ama loo tukan jiray ka hor kacbada masjidkaanu laaminsan yahay in la dhisay sanadku markuu ahaa lix boqol iyo waxa uu qaada ama ku tukan karaa in ka badan shan kun oo ruux xagga dhaqaalaha haddii aan eegnana falastiin dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa dalxiiska waxaana dadka ugu badan ay tagaan bariga qudus daanta galbeed iyo qasa oo muddo dheer godoonsan doonsan xagga dhaqanka haddii aan eegnana dadka falastiiniyiintu waxa ay dhaqanka kala mid yihiin dadyaga kale ee carbeed waxaana aad ay caan ugu yihiin xirashada cimaamada cad ee midabada madowga leh taasoo caan ku ahaa hogaamiyihii xorriyadda falastiin yaasir carafaad kubadda cagta ayaa aada looga xiiseeyaa dalkan falastiin inkastoo aysan heer wanaagsan ka gaarin cayaartooyda qaranka dalkaasi waxaase jira cayaaro kale oo aada loo xiiseeyo xubinteeni wax ka bara wadamada caalamkana toddobaadkan waa naga intaa tana toddobaadka dambe amaana allah wuu mahadsan yahay wareena burhaandiinana la socodsiinaya xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkan aynu diiradda ku saarnay falastiin dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle cabdidaahir guure karoore oo warbaahinta dowladda la hadlay waxa uu sheegay in muddo inuu markaa safaro ku marayay deegaanadii laga saaray al-shabaab ee hirshabeelle u tilmaamay inay markaa horumar badan ka jiraan haatan noloshu dib usoo kabanayaan dadku maadaama in badan ay ka maqneen dowladnimada deegaanada qaarna shan iyo toban sano ay gacanta ku hayeen shabaab waa kan wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle oo arrimo badan ka hadlay dhowrkii bilood ugu dambaysa ayaan deegaanada hirshabeelle socod kala duwan hadday tahay dib heshiisiino iyo hadday tahay eh, kulamo deegaan iyo hadday tahay shirar oo loo qabanayo dadka arrimaha bulshada iyo qaybaha kala duwan iyo aan ku jirnay deegaanada hirshabeelle eh, saddexdii bilood ugu dambaysay waxaan ka shaqaynaynay cadala tuu beledweyne eh, heer degmo dhan aa tagnay degmooyinkaas ilaa cadala ilaa aadayabaal ilaa jaallaqsi ilaa buulo ilaa maxaas beledweyne deegaanadaasoo dhan waxaan dadka kala soo kulanay bulshada qaybaha kala duwan dhulkii laga xoreeyey qawaaridkana waxaan ku marnay socod lug ah labada gobolba marka anagoo madaxda steedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mararka qaarna la joogaan mararka qaar golo wasiira ah mararka qaarna saraakiisha ciidamada iyo anagoo mataqaanaa wasaaradda arrimaha gudaha ah meelaha qaarkood waxaan muujinaynaa rajo weyn inay jirto hirshabeelle bariga hirshabeelle oo dhan waa xor alxamdulilah rabbilcaalamiin shalay galabaa ugu dambaysay meelaha webiga sida jicigooo kale waa laga saaray ma la dhihi karo maanta caqabadaha jira bariga hirshabeelle waa meel hebel waa meel loodhigi karo ciidciidka meesha la yihahdo mahadaay waa laga saaray dhammaantood ciidamada deegaanka iyo ciidamada qalabka sidaan hambalyana maanta insha allah dagaal kula jira argagixisada guula waaweyn ka gaaray hir madaxweynaha jamhuuiyadda federaalkane waa dagaalka uu iclaamiyey aan ka jawaabnay haddaan nahay shacab iyo dowlad iyo iyo ciidanka xoga dalka soomaaliyeedba mm. ciidamada deegaanka ayaa jawaab weyn ka bixiyey meel walba oo deegaanada hir ah ciidanka dowladdana waa garab istaageen madaxweynaha jamhuuiyaddan ama awrtiisa hirshabelle way qaadatay insha alla shan iyo toban sano dadka markay argixisadu haysatay dadka waxaa laga saaray luuqadda dowladnimaday ka baxay waxaa haystay gumaysi aad u adag oo dadka garbaash iyo indhaduub iyo baad iyo sakawaad iyo berays iyo waxyaalo adiga caqabadaah oo dadka aad caqabad ugu ah marka dadki marka la xoreeyey isku soo baxeen cayaarahoodii beerahooda tabcadeen xoolahooda ilaashteen suuqda aadeen magaaloyinka u safreen baabuurtii muqdisho u safreen gobolada dhex usoo safreen xoolaha safarsadeen lama soo koobi karo waxaan kusoo arkay dadka farxad ayaa ka muuqata dadku waxay la yaaban yihiin in dowlada u timaado dad dowlad ka socda arkaan oo madaxweynaha jamhuiyadda federaalk somalia maxaas tago aadibaal tago madaxweynaha stateku ou cadala tago ilaa iyo adeebaal ilaa iyo mataqaanaa mahadaay ilaa iyo maxaas moqokori madaxweyne isteed madaxweyne jamhuuiyadda federaalka cid walba ay u tagto dadka isbedel moralha ku dhacay oo caafimaad ah dadku waxay muujinayaan farxad weyn waxyaalaha aan ku arka waxaa ka mid a ah dhammaantood waxay qaadeen cadaawad argagixisaday qaadeen marka la dhaho maanta argagixisada waxay ka soo gudubtay afcad waxay timid afcad marka la dhaho toban baabuur tan toban iyo shan baabuur aa moqokori laga qaadanaya tardan laga soo qaadanaya jalas laga soo qaadanaya hal saac kadib afcad webiga waxaa imaanaya mataqaanaa kun iyo shan boqol qof oo dhahaya shabaabaa soo gudbi rabo dadku moral iyo qalbiyana u caafimaadeen waxaa ka xoroobeen argixisada aad uga xoroobeen waxyaalaha aan arkay oo farxad geliya waxaa ka mid a ah, dhallinyarada dhan waxay fikirka xagjirka waa diideen waxay samaynayaan oo aad i farxad geliyey odayaashii nabadoonada ahay oo shabaabka ay sagad ka qaadi jireen oo shabaabka la macaamili jira waxay leeyihin shabaabha iska baxo Eh, hebel ha baxo hayse soo dhiibaano eh, waa dhammaaday shabaab sicaday u leeyihiin oo cabsilaan ah waxyaalaha yaab kale waxaa ka mida ah, eh, bataataba waxaa la diiday baadi oo loogu yeeray sakawaadka iyo wax loogu yeeray dadku waa diideen waxaa socda marka horumaro hadday tahay ceelashii waxbarashadii deegaan kasta waxaa la geeyey macalimiintii iskuullada deegaan kasta waxa laga dayactiraa iskuul deegaan kasta waxa laga dayactiraa ceel deegaan kasta waxa laga dayactiraa xafiis deegaan walba oo hirshabeelle ah aniga intaan mas-uuliyaddeeda hayno deegaan walba oo la xoreeyey waxaa jira baahidiisi oo la dhammaystirayo codkaas aad maqlayseen waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle cabdi daahir guure karoore oo ka hadlayey safaro uu sheegay inuu ku tegay deegaano badan oo kamid ah hirshabeelle uu tilmaamay inay dib usoo kabanayaan dadku deegaanadan waxay u badan yihiin deegaanadii laga saaray al-shabaab weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeysta weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii anu falastiin hay-adaha xuquul lisaanka ee qaramada midoobay waxa ay markaa ka digayaan xaaladda ka taagan marinka khaza sidoo kale dhibaatada iyo go-doominta guud ee lagu sameeyey marinka khaza waxay ku tilmaameen dembiye ka dhana ah xuquuqul insaanka maadaama ay sii kordhayaan tirada dadka u dhimanaya xaaladaha nololeed iyo sidoo kale duqeymaha ay sameynayaan maamulka yahuudda rafinha shanzani oo ah afeen u hadlay hay-ada xuquuqul insaanka oo ku sugan geneva wuxuu ka qaaday in israa'il looga baahan yahay inay joojiso dhibaatada ay ku hayso dadka reer falastiin ee khaza ku sugan sidoo kalena ay ogolaato in la gaarsiiyo dadka rayadka ah gargaarka ay u baahan yihiin waxaynu walaac ka muujinaynaa amarka ku aadan in markaa cunaqbateyn guud la saaro khaza taasi ma aha mid suuragal ah waxaynu u tixgelin doonaa in ay jabin doonto xeerarka caalamiga ah ee xuquul insaanka suuragal aha dadka in laga saaro guryahooda ma garanayaan meel ay aadaan waa khalad waxa ay israel sameyneyso waa in iskula xisaabtamaa ayay markaa ay tiri afayeen u hadashay hay-adaha xuqulisaanka oo lagu magacaabo ravina shamdazani iyadoo sidoo kale waxaay tiri israel waa muhiim inay ka fiirsadaan go-aanada ay ku degdegayaan ma aha wax fudud in dad laga raro guryahooda ma garanayaan dadku meel ay aadaan ayay sidoo kale hadalkeeda raacisay dhinaca kale weli waxaa sii kordhaya xiisada lubnaan iyo maamulka yuhuudda ururka xisbullah ayaa lasoo warinayaa in iyaga iyo maamulka yuhuuddu ay iswadaarsaneen ama iswadaarsadeen gantaallo dhanka xadka israa'iil iyo lubnaan waxaana lasoo warinayaa markaasi in weli ay sii kordhayaan xiisada bariga dhexe lagana cabsi qabo in si toos ay usoo geli karaan dagaalka ciidamada dagaalyahanada ururka xisbullah ee uu hogaamiyo xasan nasrallah dhinaca kale weli waxaa halkooda kasii socda duqeymaha marinka khaza iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dad ku dhow boqol ruux ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday koonfurta marinka khaza deegaano badan ayaa la duqeeyey deegaanada duqeymuhu ay ka dhaceen waxaa kamid ah deegaano ay u badnaayeen dad rayad oo falastiiniyiina waxaa kamid ah khanyunis halka loo yaqaano iyo sidoo kale galbeedka rafax iyo deegaano kale oo khaza markaa u dhow dhanka koonfureedna ah tirada dhimashada dadka ku dhintay duqeymaha ay geysanayaan maamulka yuhuudda laba ruux ayay sii mareysaa dhaawacuna waa tobanaan kun welina waxa ay israel ku adkeysanaysaa iskuna diyaarinaysaa ciidamadoodu inay si toos u galaan marinka khaza walow ay u muuqdaan go-aankaasi inaanay ku degdegi karin oo ilaahay haatan israel aysan si toosa ah u go-aansan ciidamadeeda inay gudaha u galaan marinka khaza dadka ku nool khaza oo lagu qiyaaso tiradooda laba dhibic saddex milyan oo ruux ayaa wajahaya xaalado nololeed oo aada u adag iyadoo ay markaa aysan jirin koronto ka shaqeyneysa haza adeegyadii caafimaad iyo daawooyinkii ayaa gabaabsi gabaabsisi ah sidoo kale waxaa la la-yahay waxyaabaha nolosha muhiimka ah ay ka mid yihiin biyaha oo aada muhiim ugu ah nolosha biniaadanka kumanaan kunoo ruux ayaana ka barakacay guryahoodii qaarkood iyaga oo inta ka cararay guryahooda dhex sii maraya waxaa duqeeyey milatariga yuhuudda diyaaradahooda dhinaca kalena waxaa mar kale dignin ururka xisbullah iyo iiraan ay u direen israa'iil waxay sheegeen in israa'iil hadii ay isku daydo inay dagaal toos eh, oo ciidamadooda inventary ay ku galaan marinka khaza inay dagaalku intaa haatan yahay ka ballaaran karo ayna ku biiri karaan markaasi ciidamada gobolka gaar ahaana kuwa lubnaan ee ururka xisbullah waxay sheegeen marnaba inaan la aqbali doonin in maamulka yuhuuddu ay sii wadaan tacadiga ay ku hayaan dadka reer falastiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir ayaa waxa uu markaa warbaahinta u sheegay inay muhiim tahay in laga taxadaro badqabka dadka reer falastiin haddii israel aysan dhibaatada joojinna dagaalku uu intaan ka weynaan doono sidaasoo kale xasan nasrallah oo isaguna ah hogaamiyaha ururka xisbullah wuxuu sheegay haddii maanta ay ku fiirsadaan marinka khaza dhibaatada ku haysta dadka falastiin inay u soo joogi doonaan ama la gaari doono waqti maamulka yuhuuddu ay duqeyn doonaan guryaha iyo sidoo kale goobaha caafimaad ee dadka rayidka ah gaar ahaan dalkaasi lubnaan dunidu waxay u muuqdaan inay kor ka eegayaan dhibaatada lagu hayo dadka falastiin waxaana la waayay doorkii dalalka carabta iyo sidoo kale saaxiibadii falastiin oo markan u muuqda in afkoodiiba ujuuqda gabay lagana la-yahay xitaa inay dagaalka warbaahinta galaan oo ay warbaahinta ka cambaareeyaan marka la eego sida ay warbaahinta uga kala hadlayaan reer galbeedka iyo dalalka carabeed aad bay u kala duwan yihiin reer galbeedkuma qarsanayaan taageeradooda iyo garbistaaga ay u muujinayaan marka la eego maamulka yuhuudda jo baren oo dhowr mar hadlay wuxuu ku celceliyey in ay taageeri doonaan israa'iil ayna siin doonaan saanad milatari horena u siiyeen sidoo kalena ay xaq u leedahay israil inay isdifaacdo balse wadamada carabeed hogaamiyaashooda waxay ku dhiiran la xitaa inay war-saxaafeed wadajira soo saaraan cambaareeyaan dhaleeceeyaan sidoo kalena ay ku tilmaamaan waxaa socda inay yihiin dhibaato ka dhana ah xuquuqnisaanka weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knn waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network lasciati tornare go'doon waxaa ku luuqeynaysa fanaanada faadmo cabdulaahi kaamim andiiq ereystaani laxanka waxaa iska leh cabdulaahi diiriye sooraan taarikhda la qabtay sana kun sagaal boqol sideed iyo lixdankii waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka n warbixino kale iyo heese kale ayaa socda balse markaan xad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamuud aadan ayaa soo jeedinaysa mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhduna waa toddobiyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol iyo sagaashanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan iyo shan cisho haddii aan la dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii dekeda magaalada kismaayo ayaa dib loo furay maanta oo kalena sanadii labada kun iyo tobankii burcadbadeed soomaali ah ayaa afduubtay afartan iyo saddex shaqaale iyo doon kaluumaysi oo laga lahaa dalka koonfurta kuuriya isla maalintaasina ciidanka dowladda soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay degmada beled xaawo ee gobolka gado maantaoo kale sanadkii labada kun lix tobankii cali cabdulaahi cosoble ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun lix boqol tobankii boqor luwiskii saddex iyo tobanaad ayaa noqday boqorka faransiiska isagoo sagaal jir ahaa kadib markii aabihiis la dilay waxuuna noqday boqorkii ugu da-da yaraa adduunka maantaoo kale sanadii kun boqor jaarleskii labaad ee reer sbain ayaa kasoo cararay dalka ingiriiska maantaoo kale sanadkii kun sagaal dalalka serbiya griiga iyo bulgeriya ayaa ku dhawaaqay inay dagaal la galayaan dowladda turkiga maantaoo kalena sanadkii kun sagaal madaxweynihii saddexaad ee dalka masar anwar al saadaad ayaa loo dhaariyay xilka madaxweyne ugu dambeyntii maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo kowdii wasiirka dalxiiska ee dowladda israa'iil ayaa shirqool lagu dilay guud ahaana waaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay luulana socodsiinaysa xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo ra-isul wasaaraha dalka hungary victor orban ayaa kulan wada yeeshay iyadoo ay ka wada hadleen markaa wanaajinta xiriirka labada dal xilli shir caalami uu ka furmay magaalada beijing caasimadda dalka shiinaha waxaana iyadu markaa taagan siyaasadaha isbedelaya ee juqraafiga ku saleysan ama loo yaqaano gepoliticalka marka loo eego dagaalka ruushka iyo ukraine sidoo kale waxay sheegeen in samarnaba dagaalkaa saameyn doonin xiriirkooda waa xaqiiq inay jirto isbedella dhanka siyaasiga iyo juqraafiga balse waxaynu sii wadi doonaa inaynu xaqiijino hadafkeena ku aadan horumarka xiriirkeena taa ayaa muhiim noo ah ayaa uu markaa warbaahinta u sheegay valadimir putin hogaamiyaha dalkaasi ruushka markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi ninkii gabaya duubaba haddaan laga digtoonaanin wuxuu ugu dan leeyahay haddaan toosh la daba qaadan duurxulkiiyo ujeeddada haddaan sababta loo daadan waaba nala dulayst haystay haddaan fahamku noo daarmin dayac bayna moodaye haddaan diirkuna dhaqaaqin damiirkii hurdaayayo haddaan damacu noo toosin doqonkuu xanaaqdaa mar baydaanku jabisaaye dhaaxaan dulqaatay haddaan diriir u soo jeesan dagaal bay ku baaqday haddaan dhiiggu badi daadan duurkay isgeysay haddaan diiralluu leefin nabadii la diidiyo haddaan sama la doondoonin darallay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allay leeya dunjiga aan nihiyo dullinnimaa jaar ah hadii aan raggii shalay dambiday dib isu soo dhiibin duhuriyo haddaan leyl samada lagaga soo daadan dugsi iyo qabowiyo haddaan nasasho loo diidin waayin haddaan dhaawacoodii la duban daawo loo waayin hadaan meydadkoodii la dilay haad ku degi waayin haddii aan dugaagiyo ku cunin baahalladu duurka dib jirkii ismaasiyo haddaan duubxun laga raynin dar u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayle dunjiga anahiyo dullinnimaasema haddii aan shabaab waa dulliyo layska didi waayin daris dhiiba mooye haddaan madax la dayn waayin diintii la sheegtayo haddaan damicii beenoobin gafuurkii la duubtayo haddaan daraja weydoobin gararkii la daystayo haddaan madaxu diirdiirmin nin kastoo takana galay haddaan gowrac lagu diirin haddii aan dalkiiyo ciidayada daacish laga saarin nin kastoo uu duurgalay haddaan daab la qabadsiinin haddii aan difaacyada shabaab niisa ka dul duldaadan gorgorya haddaan haram caddihiin idinku sii daynin shacbiya haddaan ciidan diran kugu duldhaantaynin dadweynaha baraarugay hadduu kaaga dari waayin kuwa leelka duuliya haddaan danab kuwaytaynin darallay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayley dunjiga aannahiyo dulinima seem ah dembi hore wixii dhacay haddaan dib isu weydiinin nin kastoo takana galay haddaan gowrac ugu diirin ummaddii la dooxiyo haddaan danyartii loo aarin intaad naga disheen iyo haddaan dayntii guda weyno sidaad noo dulayseen haddaan idin dareensiinin daralay u kibirtay hadday dibushan leen weydo allay leey dunjiga aanihiyo dulinima seema allay leey dunjiga aanihiyo dulinima seema ow yir war gorgorow ha calacaline eh. dawlad baaynu leenahay eh. difaaca way ku filan tahay eh. la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray marka inta kale iska joogta miyaad leedahay ee guultooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaana waa yimi war al-shabaab haddaan layska dirin ruuxna maayo war dogontumay baan dagaalamu haysantaa iligiinka dornay kii doonayow samir haddii kaale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaar garow in lagu dilo war waxaa kale horay loo yidhi dantii aadmi kaa gasha mar bay kugu duleeyaan dabandeebka iyo iska daa ducaducayntooda aryaadhaha alla u naxariistay abuanhadraawi wuxuu yidhi dabaan dab cunsiinayaa dabaan ku bakhtiinayaa war dab nin hayadey khayra manaba doonaayo in badan waxay ku doodaan dagaalkiina inuu yahay hadmudiin ismudiine daliil sugan ma haysin wardabku wuxuu ka shidan yahay in muslimiinta inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wadadaah ayaa ka dambeeya duulkunguna lahadiridii dareensana'ana dogsho maraykan ah war maraykan baanu dilaynaa bay ku yidhahdeen markay maatada laayeen warbo waqaraxiisoobe ma askar maraykanaa lagu laayey war waxaa kaloo la yidhi nin isdilay danka ma lihi waxaase iiga sii daran magaca diinta islaamka dulmigay ku gelayaan aryaadaha waxaa kaloo la yidhi macallinka dugsiga iyo shiiqa daruusta ka akhriya masaajidka ku soo dila imaamkana ku soo dara dadka mooda cibaado darkee laga waraabiyey warqaraxii maqaayada buliiska ka dhacay nin madax baruura lahaa fuliyey wandhagihii miyuu lahaa warwarkaan ha dhexgelinina sidii ay rabaan uma noqon sababtoo ah markuu maqaayadda soo fadhiistay nin ka mida shaqaalihii maqaayaddu waxuu dhahay war ninka ma aqaanaha laga fogaado kidibna nin ka mida ciidanka milatariga wuxuu yidhi kaan waryaa aqoonsa haddaad wadato kadibna diyaargaroobayno isqarxiyo war ka cararay aana ka dhacday hadda dadkiio si carara oo ka daba orday saddex qofaana ku dhimata oo kamid ka mid yahay agaasimihii tiifiga soomaali kaabal cabdifataax macallin nuur qays hadda dhammaantood waa shuhadda allah u naxariisto war waxaa la yidhi qarax lagu shirqooliyo markii shacab dhib soo gaaro sawirada qofkii iyo kii u dhaha sheerta labaduba shabaab bay si kale ula shaqeeyaan war af khawaarijka ku dhega hadlaysaa qarashka moogi qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shaaba shabaab eh. qarashka moogi qoon baxshe haylaadu eh. waa qaareen shabaab war kalamaanay war ma haysaaniine eh. madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo dhaweeyey ciidama lagu soo tababaray haye kooyena war waa soo dhaweeyaa lagu yidhi aryamadeeyo war heemahay sida madaxweynuhu baydhabo u socdaa war baydhan baydhabo ma tegaya waa israa'iil meesha u socdo biraaye moosew buush weelkan buyna ha suusada war muuse bixi gooja ka haysta war madaxweynaha turkiga uu goormuu imaanayaa war warka waa dhexadhidhay sidaa waalantihiine madaxweynuhu ciidanka soo dhaweeyey wuxuu u sheegay idinkoo xoraad go'aansateen xoogga dalka ka mid noqotiin idinkoo xora go'aansateen inaad dalkiina difaacataaniin ilaa haddana xor sharciga ciidanka inaa ilaalisaanna waa idinku waajib muddo fasax baad tihiine walba reerihiinnii soo booqo bil kadibna hallaysu yimaado saynu hawshii qaranka u fushanno war madaxweynuhu waxaa kaloo ciidanka ku yidhi diiwaangelintaad mushaarka ku qaadan laheedeena hadda laydiin samaynayaa kadibna waa fasaxantihiinoo reerihiin ayaa kala tegaysiin waalidiintii noogu salaama ballankii aan waalidkiin ka qaadnayna waa fulinnay kii idinkaan idinka qaadnayna waa fulinnay kii idinka aad qaadeenaa dhimana inaad fulisaanaan rajaynayaa ayahe nimay ku hertay howlu haysaa miyuu yidhi madawiinaga baydhow jinahaw seedaw degadoone masakunlagade war madayow isha baydhaba miyaa la deji wujiga lamaadnu kugiib gale wangaalnah kudherigemay aryaa madayow ha degdegine madaxweynuhu weli galmudug kama soo dhammaane naw warwan iyo gaal kala daa warbow war ma haysaanayne madaxweyne wax la kulmay talayaasha ciidamada wuxuuna yidhi doorasho qof iyo codayn la qabta waa lagama maarmaan ciddii ka hortima haddana buudka lagula tumanhayaa marka boowa idinkuna waxbaa iska daba wareekinine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiir bashiirow sameeyay cabdulla arrimahaan socda ku wareeray wuxuu yidhi how dhereegan laafihi dhuunshe dhacaanka ceelshaysaan dhahna dhereegan laafihi dhuunshe dhacaanka ceelshaysaan dhahna abdulla onan jiri bay weli erfaday laftii dherewiilow gala waytii dhaalyarow libegtariyaliyaabana warbaw shilibka godkiisaa lagu gelihayaae eh? warkalamaanay war mahaysiine eh. dadkaad ogeydeen maaha waraabwey mustafa shicilmi mar wuxuu yidhi eh. dad lo noqoy haayoo kuwan dhiigga dadka cabba midabka bilaadan uga egyihiinna waa dugaag warbaw exrada in balaaya ku dhex jidho mar hodhaanta dareemahay dulmi daayinkeydah masaare dad iyo duurma leesku deeye dareenkaa lahaa yadheegi jari war dad falanaatiin waxaan laydiin sheeginna waa ku meeraysateene waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday taliyo hore ee hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka korneyl maxamed jimcaale koofi bo maxkamadda baan imaan hayaa miyuu yidhi war warkaan ha ku soo boodinine waraysigiisa waxaad mooddaa inuu koobiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin waraysigiisii marka waxaan kala garan waayey inay isku cadow noqdeen oo hal meel duulaan ku yihiin iyo inuu afhayeen u noqday war koofi nin degan buu ahaayo miyaa loo dambeeyey bow soomaadan maqan waxaan nabad iyo caan ahayn waa la kala qaadaa war anugu waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday ambaasatoor salaad cali jeer yaale wuxuuna yidhi shabaab ninkii dekadda u joogo cashuurta u qaadi jiray waan aqaanaa ubaw booliska buu sheego war dowladdan inay meesha ka xiriidayen kale ma aqaanu ku yidhi laakiin tii hore xafiisuu ku lahaa yaa anaaba aqaane warbow salaad cali jelle wuxuu yidhi dowladdii hore iyo shabaab waxay ku heshiiyeen qolo walba inay isdhisto nin walbow dhankaada dheeliga ka ilaaliya haytay ii kala kici aan kuu kala kiciye waayo arrimahan ma taqaaniine waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday jenaraal bashiir goobe bow mid cashuurqaadaha buu yaqaana isna halkaan aan dhex gelina wuxuu yidhi inta laysoo wacayaa waxaa laygu yidhi haddaad jidkaas soo mari lahayd taariikhaad noqon lahayd adduunkana saacaan ma joogi lahayn war anii balagansiday weli erey siyaasada xisbigi nabadii noolal to unu fahmu kormahayna nood gu' weynaytay eri sababto ah ka ku mid ah weliba weydiiyey erey bashiir gooba lamadii madawiine hor haddii la dilo oo ugu soomaalise haada faddi madaasa weliba iinkijibaabay erey ma'ana male meeqaa dhimatay kii war horta ayaanaxuseen cabdiragga oo ka hadal siinayo xitaa isagii ka yaabinaya ha iska daayo qaarkood cabsi cabsi iyo halisa kudhex jirna xasuusinayaane war ha noolaata laftirkeedu soo dagaal ma ahayn warba dagaalku waa socdaa waana iskala gurahaya soo laguma oran war ilaa burya biyo loo kala baxo eh. qaladku dhammaan maayo oo axmedow maxad leedahay cidla dhaafayaa ma jidho war kalamaanay warka waa badiseena waxaa la yidhi eh. inta shiikhlamood iyo shaydaan cimaamadan been shaati loo xidhay ummaddan ku shubayaan eh. shidda waayimeenoo shartu waasadkeenne muslim lagu shahiidiyo diintu maaha dhiig shube soomaaliha shareecada aad ku shaamareerteen haddaan shaybe soo werin horta yaa ku sharatamay yaa ku shiilay qaraxyada ummada gudbashaydaanxijaabawaan adiga sharka maxaad u sheegaysaa acuudu bilaahi min ajadagaalka gaa xubintii kalebana ad maqlayseen gudahaan waanega taadhegeystaan barnamijkii kulanka odkala socoteen keenan gabagabada barnamijka waxay kaga tagay heesay ku luuqeysan fanaanada hiba nuura iyo sidoo kale uu kula luuqeynayo fanaanka cabdinaasir macar intaa barnaamijkan laga xukumi doono nabadgelyo Thank you. lagu nagaade allahayow inaaga yeel wada jire nabadgala wada jire kuwada nuul cawaynur naga u kuwada nuul cawaynur naga u kuwada nuul nafadhaladayaaliyo ilcaana iyo wiil nafadhaladayaaliyo wiilkii lagu nastay lagu nagaadiideerkii lagu nastay lagu nagaadi wadaa jiree nabadgala wadaa jiree nabadgala allahayu inaagayeel allahayu inaagayeel wadaajire nabadgala wadaajire nabadgala allahayu inaagayeel allahayu inaagayeel noqona kayrko ugu nasiibro النسيم وعن ونقلنا خيركم ونسيب ونسيب عن يركي لغو نستي لغو نغادي dadkii lagu nagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo inaagayeel allahayo inaagayeel jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo nunaagayeen allahayow nunaagayeen